ama waxa soo baxa dhulka ka soo baxa masdar ahaan waa loo isticmaalaa oo nabata nabaatan nabata shayu nabaatan wuu baxay shaygu bixid mararka qaarkoodna bimacna alinbaat ayaaba eh, loo isticmaalaayo wa nabaatan xasanan ay imbaatan ambatahaa nabaatan xasanan eh, oo dee mararka qaarkood masaadirta in la kala qaato ficilada isku asalkay ay kala qaataan sida watabatal ilayhi tabtiilan iyo oo dee tabtiil waa masdaru batala maantana tabatal buu yahay masdar saasoo kalaa nabaadka uu maaragtay halkii imbaadka u galayo ambatakum masderkeedii oo kale loogu isticmaal lakiin sidiisa waa masderkii ulaaigee nabata nabata shayu nabaatan wuu baxay wuu biqday waxa baxa ee dhulka ka baxaa ee soo baxee weynaaday dee maaragtay soo biqlaa waxa uu u qaybsamaa laba najmi iyo shajar wanajmu washajaru yasjudaan najmi iyo shajar bay kala yihiin annajmu maa laa saaqa lahu wاshajaru maa lahu saaq waxaa jirid lehee baxa kor u dheer jiridda leh shajar baa la yidhaha waa geed wixii aan jiridda lahaynee dee dhulka un saa uga dulbaxana sida cawskiiy wixii lamidka ah waxaa la yidhaahdaa najmi baa la yidhaahdaa marka kelmaddan nabaat oo sideeda bixidda ahayd imikana bimacna naabit wixii baxayay loola jeedo waxay shamlinaysaa labadiiba najmigii iyo shajarkii marka baabu zakaati shajarna lama odhan baabu zakaati najmina lama odhan sidoo kale baabu zakaati himaar lama odhan ama baabu zakaati zuruuc waayo zarcina waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha aan ashjaarta ahayn dee himaartana ashjaartiibaa le markaa labadii midna shaamil ma noqonayo magaca markaa shaamilka ihi nabaat iyo naabit ayuu noqonaya wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala walaa tajibu الzakaatu fii shayin min aلzuruuci zuruucda wax ka mid ah kuma waajibto ilaa fii ma yuqtaatu ilaa fii maa yuqtaatu wixii quud ama raashin ahaan loo isticmaalo mooyaane oo mimaa kiyo yumbituhu اlaadamiyuuna dadku ay beeraan kalxintati sida gelaydii sida qamadigii washaciiri heediya wadukni haruurkii yaryaraa wadurati gelaydii iyo haruurkiina uu soo gelayaaye wاlaruzi beriiskii iyo wamaa ashbaha dalika wixii lamida wاlqiطniyati kuwii markaa la kaydsanaya guriga la dhiganayay xubuubta qayb kamida weeyaan wahiy alcadasu waa misirkii wاlximasu shumburadii wاlmaash iyo maashkaasi oo isagana aynu musanifku halkan julubaan buu ku sheegay inuu julubaanka yahay laakiin waxaad moodaa inuu iska yahay uun hordumaankaa eh, inoo soo socda oo noqon doona isagu julubaankii labada isku fasiray oo noqon doona shuufaanka ama bahalkan aynu ka samayno boorashka ayuu musanifku halkan ku fasiray walbaaqila fuulkii walluubiya digirtii walhurdumaan hurdumaankaasoo isaguna shuufaanka ama bahalkan aynu ka samayno boorashka walaa fii shayin waxna ku waajibi mayso oo min ahimaari midhihiiya ilaa fi اruطbi wاlcinabi mooyaane rutabka timirta midhaheeda hore iyo walcinabi canabki wa qaala fi lqadiim imaamku madhabkiisii qadiimka ahaa wuxuu ku yidhi tajibu fi الzaytuuni wاlwarsi wاlqirطin waxaa kaloo ay ku waajibtaa zaytuunka iyo warsiga oo isaguna geeda oo laga sameeyo inta badan waxyaalahan wax lagu midabeeyo midab horuuda ama cawlaana buu leeyay wاlqirطin iyo midhaha cusfurka cusburka midhihiisa intaas ayuu qadiimkuna ku waajibiyey buuri ayb geedahan uu sheegay waynu ku soo laaban doonaayo wuxuu yidhi zakadu waxay ku waajibtaa laba dhinac laba shay shayga koobaad waa zuruucdii waxyaalihii dalagii soo go la beerayey sanad walba inta la beero haddana la goosto dalagaa waxay kaga waajibtaa wixii raashina ee bani aadamku uu beero buu yidhi fii yuqtaatu mimaa yumbituhu اlaadamiyuuna wixii la quudanayey ee ka midka ahaa wixii bani aadamku uu beerayy kadib uu tusaalayaashi bixiyey markaa laba shay ayaa meeshani yaalla horta wixii waa inuu raashin yahay waana inuu yahay waxan dadku ay sida caadiga ah beeraan markaa inuu raashin yahay de waa macruuf aho haddaan wixii raashin hayn kuma waajibaysa zaku sideedaba zakaatu nabaad waxaa u eh, daliil ah aayaddii qur ahayd oo mima akhrajnaa lakum min alard yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alardi wixii aad kasbataan iyo wixii aan dhulka idinka soo saarnaba wax ka bixiya hade waa zakadii wa aatuu xaqahu maalinta aad goosanaysaan xaqiisa dhiiba oo dee zakadii noqonaysa marka zakaatu naabit qur-aankii way ku sugan tahay sunnadii nebigana way ku sugan tahayoo fii maa saqat isamaau alcushrub waa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wixii cirku uu waraabiyo iyo walcuyuun ilaha aw kaana caariyan ama xididkiisa ku cabayey alcushrub boqol kiiba toban baa laga bixinaya ama tobankiiba hal wamaa suqiya binadxi nisfu lcushri wixii dhaan lagu waraabiyeyna intaa barkeed marka wixii fii ma madu waa min alfaad alcumuum marka fii ma saqat isamaa wixii oo dhanba waa soo gelaya laakiin waxaa laga saaray wixii aan raashin ahayn waxaana loo saaray waxaa ka sugnaatay reer madiina oo awlaadii saxaabadu ay ku noolayd in ay tilmaameen inaan khudradda waxba laga bixin jirin midda kale xadiidkani fii maa eh, xadiid kale oo odhanaya laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wisqi wixii ka yar sadaqa laguma leh wisqigana waxaa loo isticmaala waxyaalahan la miiso de khudaarta lama miisa inta badan oo awsaarda looma isticmaalo shanta wisqi wisqigiiba waa lixdan saac khudradda awsaaq looma isticmaali jirin baa li awsuuqda waxaa loo isticmaali jiray waa qamadiga iyo haruurka iyo wixii la midka ah waxaa faraha badan ayaa wisqiga loo isticmaali jiray xadiis baa soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waan idinka dhaafay khadrawaadka ama waxyaalaha akhtarka ama khudrawaadka khadrawaadka zakadooda oo laysa fiiha shay inuu nabigu yiha alayhi salatu lakin xadiisku waa daciif saxaabada qaarkoodna waa laga soo guuriyey hase ahaatee ijmaacu ahli lmadiina ba arrinkaa ku sugan baa la yidhiyo dee reer madiini beero qodadkay ahaayeen beeray lahaayeen awlaaddii saxaabadaa la waraystay iyo kuwii ay sii dhaleen waarba ka bixin jirteen beerihiinan buquusha ka soo baxda weliga iyagoo buquul waba kamaanaan biin jirin wax ka bixiyelana maanaan arag ijmaacu ahli lmadiina ayaa markaa halkaa lagu soo guuriyey dee haddii arintani wax jira ay ahaan lahayd waa la ogaan lahaayo dee dadkaa saxaabadu ay dhaleen wax ka qarsoonaata may noqoteen nusuustaasi naskaa muxuu ahay laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqana isagana waa laga fahmaya haddaba wuxuu yihi mimaa yumbi marka halkaa marka waxaa kaaga soo baxay wixii la maarata khudraddii markaan waxba laga bixinin dalagii kale la beerayay de wixii wax laga bixinaya waa raashin haddaba qaydkan ah mimaa yumbituhu aadamiyuun waxa uu la mid yahay waa cibaaradii imam shaafici oo shaafici baa sidan isticmaalae wuxuu la mid yahay almuqtaat ikhtiyaaran halkii la odhan jiray ilaa fii ma yuqtaatu ikhtiyaaran oo waxan bani aadamku uu beero ee uu naftiisa u beero waa waxa sida caadiga ee abiiciga ah raashin ahaan loo isticmaal laakiin waxaa dhici karta in wayaalaha waxyaalo kale markii la gaajoodo macaluule ay dhacdo in gaydhaha la cuno ama dhaameelka iyo waxa lamidka ah in raashin laga dhigtaa dhici karta markaa ma la odhanayaa dhaameelkii wuxuu noqday isaguna maadaama oo raashin ahaan loo isticmaalay wuxuu noqday zakawi oo zakaa laga bixinayaa mey la odhan maayo waayo dee waa iska baxee aan cidi beerin laakiin waa wixii la beero marka waa maxay macnuhu dee isaga lamaba quuto inta waxaa dadku ay beeraan weeyaan waxa raashinka ihi waxa ay dadku beeraan ayuunbaa raashinka caadiga ah waxaan kale waa xaalad ay timid macaluul iyo gaajo iyo abaaro iyo maaragtay wax la-aani mar ay timid ayuunbaa waxyaalaha iska baxa la cuna marka almuqtaatu ikhtiyaaran inaad tiraa iyo almuqtaatu mima yumbituhu alaadamiyuun waa isku mid e macnuhu ma aha koley qaasimiga markaynu marayna waa baraarujinay ma aha macnuhu haddii wixii iska baxaan gelaydii hadday iska baxdo ama beriiskii uu si allaba isaga baxoon dadku beerin inaanu ak inuu maaratay aanu zakawi noqonayn maaha ujeedadu waa waxaan caadi ahaan dadku ay beeraan ama adigu markaa beero ku talagal ama beertaadii maarata intay midhihii kaaga daateen baa kaaga soo baxo dee waa raashinkaagii weyaan markaa mar hadduu raashinkaagii yahay zakadiisii waa lagugu yeelanayaa tusaalayaal buu inasiiyey xintadu waa ta waa qamadigii shaciirna waa heedii dukni waa haruudh inta badan keenan aynu inagu naqaano kasii yaryar weliba marka qofka carabaha tegay oo kale wuu arki waa haruur un waxba kakama duwana waanu sii yaryahay walidaalika waxay leeyihiin duknigu waa min adura ereygan ura ah. eh, markaynu fasirayno waxa ugu dhowda inaynu horta balgeley marka hore ku fasiro laakiin xaqiiqa ahaan haruurka iyo geleyda ma kala saarayaan carabtu waa isugu mid labaduba waa dura ah. haruurka iyo iyo geleydu waa dura ah. saa daraaddeed duknigani eh, markay fasirayaan waa nawcu min adurati ba iska kaa odhanayaan waayo waa haruur yar oo kan hanuunkeenan caadigaa ah zurah bay u isticmaalaan qaarkood zura rafiica bay idhahdaan tan gelayda ahna azura asafraa iyo azura albayda labadaba way leedahay waa tan waaweyn magaca zurahna iyada ayaa u badan yahay tan kale inta badan ama duknigana yidhahdaan ama jaawarsi bay idhahdaan ama zura rafiic iyo waxyaalahaasi laakiin waa isku jinsi bay leeyihiinoo qodobkaasi waa qodob muhiima marka sekada la joogo galaydii iyo haruurkii waa isku mid oo sida markaa qamadiga aynu isugu xisaabin doono ayaa iyagana laysugu xisaabinayaayo haruurkii iyo dure iyo iyo iyo gelaydii magacaa dura ayaa ka dhaxeeya afcarabiga carabiga oo waa laba nooc waa sida beriisku u kala duwan yahay uun ayuunbay duradii laba noocoo kamida ay noqonayaan arusuna waa beriiskii wamaa ashbaha daalika iyo wixii lamido dee labadaa qodob un qabso waa wax raashin ahaan loo isticmaalo dadkuna uu beerto ama wax raashin ahaan loo isticmaalo fii xaali alikhtiyaar laa fii xaali alidiraar iyadoon macaluuli dadka haynin wax raashin ahaan loo isticmaalo weeye hadduu sidaa shaygu yahay midhihii sidaa ahaa dee zakadii waa lagu yeelanaya waxaan ujeedaa dalagii qiniyadu imaam shaafici alqiniya marka alqiniya iyadana waa la shadeeyaa laga keenay waxoogaa isku khilkhilaafan laakiin waa midhaha raashinka loo isticmaala qayb kamida wey xubuubtaasi qayb kamida qaarkood waxaba yidhahdeen waa wixii buriga iyo shaciirka ka soo haray maa cada albura washaciir marka laga yimaado qamadiga iyo heeda wa alla waxaan soo haray bariiska iyo duknigaa uu soo sheegay iyo durada iyo wa soo dhami way soo geleen imaamu nawowi isagu wuxuu soo geliyey beriiska iyo iyo duknigaa hore laakiin duradoo dhan muu soo gelinin musanifkeenuna wadigan arkayo qiniyadii wuu kuu fasirayoo markaa wuxuu yihi waa alcadas wاlximas wاlmaash wاlbaaqila wاlluubiya wاlhurطumaan intaasuu ka dhigay cadasku waa misirkii aad isticmaalaysa ximasna de waa shumburadii un lakin way yar waaweyta tan inta badan raashin ahaanka loo isticmaalo imikana dee hodheeladeena qaar waabay sameeyaano inta la shiido ayaa xumas baad ohanaysaa de dad shumburo tirahda malatii yarada la solay un bay noqonaysaa caruurta ay musasaacaha cunayse waa iyadoo waaweyn uun oo sidan maaragtay waxyaala kale u kala waaweyn ay iyaduna u kala weyntay markaa inta badan iyadoo yaryar ayay inaga inoo timaada waa taasoo waaweyn wey markaa dee teeda yaryar iyo teeda waaweynba kol haddii waxaa raashin ahaan loo isticmaalaya ay tahay sekadii way gelaysa maashku shaarixan anigu aan hayo julubaanku ku daraya oo soo socdaa laakiin imika sida loo isticmaalo kelmaddan maash waxay noqonaysaa baashan yare digir yaryaroo maaragtay huruudaho salbuka la yidhaah taasoo maydna waa salbukada wey almaash imika say isticmaalaan carab kelmadda almaash imika baashan yare salbukada la yidhaaho ayay iyaguna almaash yidhaahda Ehm, albaqila albaqilaana waa la odhan karaa waa la hamsayn karaa albaqila keliyana waa la odhan karaa oo hamsaha laga daayo laamku laakiin mar walba yahay waa fuulkii isagu hawl ma baahna sharaxaad badan ma baahna waa fuulkeennii ee garanaysay alluubiya waa digirtii ereygan digirna sidiisaba de waa af carabi weeyaan oo addajirna waa la dajirna waa la idhaahdaa marka de gown baynu akrinay waa carabi qadiima wey marka waa digirti lakin digirtii waa maxay innaga waxaa laga yaabaa inay nooc qura imika digir u isticmaalno fasuuliyuhu waa digir lakin waa digir cad tan aynu inagu digirtan ahaana waa carabta lafta imika hadaad tagto alfasuuliya alxamraa un bay ku odhan digirteennan yaryar ee casaanka iyo tan kan cad ee fasuuliyaha midna fasuuliya baydaa bay ku odhanayaan midna fasuuliya xamraa marka fasuuliya xamraa waa digirteenan yaryar labadubana waa digir wey labaduba waa digir iyadoo akhtar ahna way jirtaa marka lubiyaana iyaduna waa taas wey waana noocyo badan tahay laakiin inta inaga inta badan ka isticmaalo waa kuwaasi hurdumanna waa bahalkaa laga sameeyo boorashka marka dee inagu midhaha laftiisama boorash baynu odhan doonaa mise markan la sameeyo la walaaqo un baynu odhanaynaa waa boorash taa dib baa la ysugu noqon hadii markaa midhaha lafto midhihii waynaan hayninba inaga waxaana soo gaaro uun kan lasoo habeeyey unbaa ina soo gaara marka kaasina isaguna waa hurdumaankaa weeyi de isagana raashin ahaan baa loo isticmaalaa intaasoo dhanba qiniyaadka ama alqaani ama alqiniya magacaa ayay soo wada hoosgelayaan buu yihi qaarkood waxay yidhahdeen qiniye waxaa loo yihi min alqutuun weeyaano liannaha taqtunu lbuyuuta ama maarata taqtunu fi lbuyuut ma tuqaanu fi lbuyuut waad odhan karta intaas yani guryahaa la dhigtaa oo maaragtay waxa weeyaan lagu kaydsadaa waxyaalahan misirkan iyo waxyaalahan kale dee waa raashin ahaanoo wax markaa la dhigta kaasi markaa waa waxyaalihii dalaga ahaa ee dee la beeraya haddana la jarayay xaggii iyaga wax ma ka waajibaan wuxuu yihi walaa fii min ahimaari midhihii bani aadamku uu beeranayey dhirtii uu beeranayey miraynaysay iyadana waxba laga bixin maayo ilaa fi ruabi walcinab labadaa geed m labadaa midho mooyaane midhaha koobaad waa ruabkii waa timirtii dee laakiin ruab waa intaana weli timir noqon ay weli maaa dhashaaqa tahay maynu dhahna intii ma aanay weli adkaanoo timirtan caadiga inoo timaada noqonin ay qoyan tahay ayaa waxaa la ruab laakiin ay macaanaato cinabna de waa canabkii markaa labadaas ayuunbay zakadu ka waajibaysaayo dee iyaga axaadiistii bay ku sugan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu zakada ka qaaday laakiin midhihii kale de in waxba ka qaaday lama sheegin bal xadiikii axaadiista tilmaantay zakada waxyaalaha laga qaadayo de intaasunbay sheegtay oo amara rasul an yukhras alcinabu kamaa yukhras naqlu tukhada zakaatuhu zabiiban kamaa tukhadu sadaqatu nakli tamran nebigu wuxuu faray dadkii sekada soo ururinayay inay canabkii qiyaasaan intuu noqonayo sida timirtaba loo qiyaasaya inta bustaankan ka soo baxaysa deetana zakadii hadhow tona zabiiba la qaadayo tii maaragtay eh, timirtana timira la qaadayo markaa dee geed ayaa waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam zakada laga qaadayey axaadiista qaarkeedoo dee ka hadlaysa zuruucda lafteeda wixii ku waajibayeyna markii la sheegay waxyaalaha zakada laga qaadayo shantii zakada lagu sheegay dee kuwaasaa ku jira oo waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid laga soo warinayaa inuu yidhi zakada waxa laga qaadaa waa shan shay shan ayaa zakada laga qaadaya hantaasi shaciirkii ba ku jira xinadii xinadii waynu soo arkaynay shaciirkana waynu soo iyo duradii oo de iyo halkaa soo gelaya iyo cinabkii iyo ruabkii marka hantaasi alxina shaciir tamr zabiib wdura hantaa inay zakadu tahay inamaa sanr akaata fi hadihi اams marka dee haadii iyo geley mxuaha eh, qamadigii iyo gelaydii iyo waynaga uga qiyaas qaadanay wixii kale raashin ahaa raashinaan loo isticmaalay laakiin midhaha halkan la dhaafin maayeba labadan la dhaafin maayooo midhaha kale la mid maaha timirta raashin ahaan waa loo isticmaalaa canabka laftiisana dee wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba loo isticmaalayey oo isaguna iska raashinoo kale ayuu isaga ahaa reer xijaaz marka isaguna midhihii kale xaggii raashinkiibuu uga dhow yahay faakiha ahaan baa loo isticmaale laakiin xaggii raashinkiibay labadani ay uga dhow yihiin midhihii kale markaa layidhi macaantii oo kale iyo maangadii iyo kuwaasi shaaficiise ka ku waajibin maayo maxaa yeele waxaasi wax raashin ahaan loo isticmaalayo ma aha labadii wakhtigii nabiga laga qaada ee madhaha ahaana xaggaa raashinka ayay xigaano wax raashin ahaan loo isticmaalayo haddaba qowlkiisa qadiimkaa imaamku ayaa wuxuu yihi buu yihi tajibu fi الzaytuuni wاlwarsi wاlqirطin zaytuunku dee waa geedkan saliiddiisana laynoo keeno saliiddan oliifta aynu dhahno ama saytuunta midho yaryaroo madmadow ama cagaaran labada midabale ayuu leeyahay oo lafina ku jirto markaa midhahaa midhahaa zaytuunka in laga qaado zako ayaa qadiimku uu waajibinaya sidoo kale warsiga oo isaguna ah geed loo isticmaalo midabaynta sida markaa zacfaraanka u dhow weeyaan qirtimkuna waa cusburka midhihiisa xabulcusfur oo isagana saaso kalea dee loo isticmaala marka qadiimku markuu san leeyahay tan warsiga abubakr radi allahu tacaala canhu waxa iga soo maarata waa maarata la iga sheegay bu intuu sanad sheego in reer yamaneed kitaab ay soo saareen abubakar u qorayoo sheegaya inay warsiga intaa ka bixiyaan marka hadduu sugan yahay buu leeyahay imaam shaafici hadduu waxaas war jiran yahay oo arrintaasi ay sugnaato oo la arko iyadoo reer yamaneedna ay ku dhaqmayaan oo dadkii kitaabkan laga dhexelay cilmi markaa agtooda baahsan oo la yaqaano uu yahay dee way ku waajibi marka wixiina wax sugan maaha runtii abubakar arintii kama sugna bayhaqi oo kale laysa lahu isnaadu taquumu bihi lxuja sanad la maaragtay ah, xujo ahaan loo isticmaali karo ma laha zaytuunkana isagana cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu Eh, cafwan warsiga ayaa cumar laga soo wariyey warsiga ayaa cumar laga soo wariyey eh, ama m abubakr baa laga so wariy waa reer yaman oo taan sheegnay zaytuunkana cumar baa laga soo wariyey zaytuunka cumar bn khaaab radi allahu canhu ayaa laga soo wariyey inuu zake ka qaaday lakin iyaduna ma sugna tan qirtimka oo xabulcusfur ah, ah ragga qaarkood waxay sheegeen in eh, imaam shaafici uu kaasoo de waaba qowl qadiima baa lagu sheegayaa waxaana la sheegay in abubakr laga soo wariyey lakiin lama garanaysa meel lame lagaga soo wariye abubakr shaafici qowlkiisa qadiimkaa ah bayhaqi baa soo raray oo xabulcusfurkaasi kuma jiro laakiin waa laga yaabaa meel kale inuu de ku yidhio warsiga uga qiyaas qaatay laakiin isagu qirdamkaasi waa midhaha aynu sheegnay qirdam iyo qordamba waa la odhan karaa isaga waba kuma wabana kuma soo aroori qaarkood baa yidha abubakar wax ka soo arooreen laakiin taa abuubakarna cid alle cid ka warisay meel alle meelu ku jiro lama garanayo waxaa markaa kuu soo haray intaasubuu ka waajibaya malabkii isagana waa la soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam boqolkiiba toban ama tobankii litirba litir oo kale laga qaada ma tobankii jalxadoodba jalxad laakiin iyadana axaadiisteedu ma sugna sidaa daraaddeed waxyaalihii dhirta iyo waxyaalahaa soo go-ayay waxba laga qaadi maayo intaa la sheegay mooyaane wuxuu ihi musanifku walaa yajibu daalika arrinkani waajibi maayo ilaa calaa man qof ku waajibi in caqada uu ku guntamay fii milkihi milkigiisa nisaabun sakagoys oo min alxubuubi firidiye aw bada salaaxu ama hagaagii uu ku muuqday fi milkihi milkigiisa dhexdiisa lahaanshihiisa fii nisaabi himaari midhihii geedaha sakagoyskeeda wa nisaabuhu sakagoyskeeduna an yabluga aljinsu alwaaxid jinsigii keli ahaaba waa inuu gaadho bacda tasfiyati fi lxubuubi xagga midhaha markii la sifeeyo oo waxyaalihii kale ee la socday iyo galkii iyo waxyaalaha laga saaro waljafaafi fi himaari midhihiina marka ay engegaan oo ay qallalaan khamsata awsuqin inuu gaadho shan wisqi wa huwa shantaa wisqi ama nisaabkaasi alfun wa sittu miati ritlin bilbaqdaadiy marka rodolkii baqdaadiga ahaa lagu qiyaaso waa kun iyo lix boqol oo rodol ila alaruza waalcalasa bariiska iyo calaska mooyaane wa huwa calasku sinfu min alxinطati waa nooc ka mida qamadiga oo yudakharu fii qishrihi lagu kaydiyo galkiisa kuwa iyaga fanisaabuhu nisaabkiisu labadan madkuurkani wey waa labadan lasoo sheegaye casharatu awsuqin waa toban wisqi maca qishrihi marka lagu xisaabiyo galkiisaas wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala sakadani haddaba aynu sheegnay midhaha iyo iyo xubuubka ma firidaba waxay ku waajibaysaa hadday firid tahay waa qofkii firidan iyo midhahan yar ay ku guntameen milkigiisa milkigiisa ku guntameen maxaa loola jeeda biqilkii markuu soo baxo dee midho kuma yaallaan markuu weynaadu wakti gaadho ayay midhihii guntamayaan oy haddana adkaanayaan marka haddii qof iibsado beertiioo biqila oo dhulkii beertii wixiiba uu isla wada iibsado isaga sake laguma le marka wixii uu weynaado deetana uu midhihii bixiyo firidii markuu bixiyo ciddaa waxaan lahayd markii firidu ay baxday ay adkaanaysay ee firidu ay guntantay qofkaasaa sekada lagu leeyay marka qofkii firidani milkigiisa ay ku guntantay ayaa lagu yeelanaya oo macnuhu markaa yahay firigiioo guntantay oo adkaatay oo soo adkaatay haddaad beertii iyo midhihiiba isla iibiso dhulkiibaad iibisay midhii wixiina wuu shardistay maaratay baqilkii ku yaaliyo alla wixiiba waayahay baa tidhi dee sakadii adigaa lagugu ley isaga laguma laha ilaan midhihiioo guntamay oo adkaaday baad ayaad ka iibisay haddii waxaan uu yahay midhihii caadiya geedahana timirtii iyo canabkii iyadana waxaa la eegayaa buduwu salaax qofkii waxaan iska lahaa markii ay macaanaadeen canabkani markuu soo maa inuu soo macaanaado bilaabay ama timirtani len marka hore waa midhaha yara akhtarka ahee dee aan wax dhadhana lahayn ee biyo biyaha marka ay hadaba wanaagsanaadka bilowtay bilowday ay midabkeedii isa soo bedelayay haddii tii aan midabkeedu isbedelayna macaanku uu ku bilaabmayey yaa lahaabaa la odhanaya qofkii markaa lahaa ayay sekadani ku waajibtay laakiin kan dib ka yeeshay ama kan marka hore lahaayee deetana aan waktigan soo gaadhin isaga seke laguma le midhihii aan weli macaanaan baad beertii iibsatay ama geedihii baad iibsatay de midhihiina tabac baa maalan ugu darsatay qabla buduwi salaax markay hadhow salaaxii ama maaratay macaankii ama bisaylkii markuu ku bilaabmo yaa iska lahaa um, baa la odhanaya adigu iibsatood markaa adigu lahay zakadii adigaa lagaa doonaya hadii wixii oo bislaaday oo bisaylkeedu uu bilaabmay aad iibsatayna kii horaa zakada laga doonaya wuxuu yihi walaa yajibu daalika ilaa calaa man incaqada fi milkihi nisaabu min alxubuub marka xaggii xububta ay tahay qofkii midhuhu agtiisa ay ku guntameen ay ku adkaadeen markaasuu de waxaan raashin noqday ilayne intii ka horreysa wax la cunayaba mu ahayne caleentaa geedkunbuu lamid ah oo caleentaasi dhadhankeedoo kalunbu waxaani ah markaa qofkii waxaan uu agtiisa ku adkaaday midhuhu ay ku adkaadeen aw bada salaaxu fii milkihi haddii ay midhihii geedaha yihiinna bisaylku isaga milkigiisa ku bilaabmay ayaa ay ku waajibaysaa fii nisaabi hima kadib buu markaa haddana wuxuu kuu sheegay nisaabkii markaa waajibnimadaa imika laguu sheegay dee maaha la bixinaya kolkaa midhihii adkaantii ay bilaabeen ay soo adkaadeen ee ay de sidii calaan calaanta ahayd ay ka iska bedeleen markaasaa sekadoodii ay waajibaysaa lakiin marka la sifeeyo ayuunba dee sakadii laga bixin midhihiina markay saani u bislaadaanay engegaan canabkii dee waa adigan arkayoo marka hore xabaddu intaasay leegta waa waaweyn kolkuu qalalana dee xabad yaroo sabiiboo duuduuban buu noqonaya markaa taas sabiibkaa la eeganaya lama eeganayo xabaddan weynaad arkayso timirtii markay rutabka tahay dee biyaa ku jiro way buuxsantahay laakiin markay timirta noqoto de waynagaan aragna iyadoo isku dharsanoo isku dhegen ayay markaa inoo timaadaa laakiin marka hore way cokan oo way buuxdaa markaa markaa ay saa u adkaato ayaa iyadana la xisaabinaya markaasaad sekada bixinaysa markaa waxaa kala jiraya inciqaad اlwujuub iyo istiqraar اlwujuub waajibnimadii inay guntanto iyada lafteed waa qofka budwu salaaxu agtiisa ku dhacay ama inciqaadu samar washtidaadu agtiisa ka dhacay istiqraarkiina waa hadhow markay wixii ay halkii u dambeysay gaadho markaasaa waajibnimadii ay sugnaatay haddii intaa labada udhaxaysa wixii aafa ku timaado oo u baabao dee saka lagugu yeelana maayo nisaabkiibu haddaba inoo sheegayaa wuxuu ku yihi wanisaabuhu haddaba nisaabkiisu an yabluga aljinsu اlwaaxid jinsigii keli ahaa waa inuu gaaro jinsigii keli ah marka maxaa meesha lagu tuuraya haddaad dhowr shay oo kala duwan beertay canabna waad beertay timirna way kuu soo baxday la ysku dari maayo timirta iyo noocyadeedii waa la ysku wada dari canabka iyo noocyadiisi kala duwanaa kii madoobaa iyo kii casaa iyo kii akhtarka ahaa kii midhaha lafaha lahaa iyo kii bilaa lafaha waxaaso dhan waa la isku xisaabinaya timirta cabarteedii iyo barnideedii iyo cajwadeedii iyo safaawideedii iyo waxaliyaa sukarideedi waxalla wixii o waa isku wada xisaabinaya iyadan ilaa saddex boqoloo nooc miya ku sheegay wax noocaas waxaasoo dhan iyadan waa isku wada xisaabinaya waa timiru gelaydii iyo haruurkii oo inaga dhaaf canabiga duraa la ysku idhaah waa isku jinsi xaggaasaa laga hayaaf soomaaligi waa kan laba jinsi oo magac isuguma yimaadaan maaf soomaali baa shareecadu ku qoranta af carabi bay ku qoran tahay kol hadday carabtii hal jinsi u yihiin jinsi unbay noqonaya markaa gelaydii iyo haruurkii waxaa laga yaaba inaan beeraladu arrintaa ku baraarugsanayn gelaydii iyo haruurkii waa isku jinsi oo waa la ysku tirin way sheegeen culimadan er laftooda way ka hadleen duuradu way kaladuuntay midna waa weyn tabiae dukniguna wuu yaryar yahay laakiin dee haddana waana isku waa isku midubay waana isku manfaca bay wa isku waxtar ala ku gardooyin ma waa isku mid un bay xagga abciga iyo xaggii magacaba xagga abciga waxay ujeedaan yani qaabkan ay u samaysan yihiin way kala wen yihin un bay kala weyn markaa waa la ysku xisaabinaya qamadiga noocyadiisii kala duwanaa waa la ysku xisaabinaya laakiin laba jinsi la ysku dari wa nisaabu an yabluga aljins اlwaaxid jinsigii keli waa inuu gaadho goorma bacda tasfiyati waa markii la sifeeye qalkii laga saaro iyo waxyaalihii kale soo raacay waa firxoobi taasi waa agga midhaha waa agga mxuu ahaay firida oo dee qaar baa ah, soconaya imika qamadigiyoo kale de galbuu ku jira waaa laga yaabaa galaydii waba geli ku jirin iyo iyo haruurkiiba iyo waxba gel kuma jiraan laakiin qamadigii kale de waa ku jiraa eh, gal buu ku jiraa waa in laga saaro marka qalkii laga saaro la sifeeyo xubuubtii ama firidii ayaa waa inuu gaaro waljafaafi fi thimaa midhihiina midhihii geedaha waa canabkii iyo timirtiina bacda eh, aljafaaf markii ay qalalaan kadib waa inay gaarhaan khamsata awsu laakiin wixii oo zabiiba eh, oo zabiibahoo midh ka waxaan jeeda cinabahoo biyo ka buuxaanoo xabadiibaa intaa la eg tahay la xisaabin maayo markuu isu bedelo zabiib ayaa waa inuu gaadho khamsata awsuq shan awrqaad bay wadaadadu odhan jireen laakiin de wasqigu af carabiga awrqaad maahe waa sallad weyn oo dee maaragtay qaadaysay lixdan galaankii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam saacii nebi lixdan saac bay saacuna waa galaan waktigii nebiga la isticmaali jiray markaa inagu galaan baynu iska odhan lakin de galaankeennan kiilooga ah. ku qiyaasi maysida galaankii waktigii nebigu ala sala slam ilaa laba kiilo ayuu dee noqonaya ilaa laba kiilo iyo waliba afartan ayuu noqonaya markaa shan wisqi oo wisqigiiba lixdan saac yahay shan min lixdan iyo misay noqonayaan waa saddex boqol had yee jeer shan wax ku dhufa hadii lagu yihahdo waxaasun kala qaybi sirogana ku dar markaa lixdan dee soddon ubaad ka hal sirona ku daraysaa saddex boqol bay noqonaysaa soo saddex boqol oo saac baa halkaa inooga soo inooga soo baxay saddexdii boqol ee saac adigoo haya ayaad haddana saac walba ka dhigaysa laba kiilo iyo afartan garaam markaa markuu laba kiilo saddex boqoloo saddex boqoloo min laba ah waa lix boqol soo maaha lix boqoloo kiilo baad haysaa afartankii garaamna iyagana waxoogaa bay noqonayaan ilaa maaragtay labi toban ama kob iyo toban kiilo iyo googo ayay ka dhig marka aduu lix boqol iyo labiiyo toban kiilo hadday beertii ka soo bay noqonaysaa haddaba hal qodob baa jiro oo de waa waa taqriib waa soo dhoweyn weey sababtoo ah waxa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii uu ku qiyaasay waa galaan maaha miisaan kayl iyo wasni baa kala jira waxaani waa kayl waa miis inagu markaynu leenahay lix boqol waa miisaankii waa culayskii halkana culaysba lagama hadlayo ilan iyadoo labadii laba galaan isla galaan qamadiya iyo galaan heeda iyo galaan bariisa hadaad saddexdaa miisaanka wada saarto way kala cuslaanaya oo isku mid noqon maayaan marka culammadu markay san inoogu soo dhaweynayaan waxay ku qiyaaseen oo eh, waa kan odhan doona kun iyo lix boqol oo rodole oo de rodolkaba waa miisaankiie waxay qiyaaseen sida muqniga ibnu qudaama eh, uu ku sheegayo qamaddigii dhexe fiicnaa qamaddigii fiicnaa ee saafiga ahaa aljayid ayay qiyaaseen marka isagaa lagu qiyaasaya isagaa intan noqonaya isaga markaa lix boqol iyo labiyo toban kiilood oo qamadigaasa weel qaadaa la samaynaya haddii la doonayo in sida xaqiiqada ah wax loo maaragtay qiyaaso waxaa la samaynayaa weel qaada lix boqol iyo labi iyo toban kiilo oo qamadiga fiicana markaad markaa lix boqol iyo labiyo tobankii kiilo aad soo dhigata meesha ayaad ninkii sanca ama tumaalka aad u tagto aad ku tiraahdo intaa wax qaada ii samee deetana wa markaa intii ku sar go-an markuu kuu sameeyo kaasun baad ula tegeysaa timirtii markaas haddana ula tegeysaa gelaydii markaas haddana ula tegeysa inta kiilo qaar baa laga yaabaa lix boqol iyo konton kiilo inay noqdaan baalkan intii buuxinaysa mid waxaa laga yaabaa inay lix boqol ka noqoto mid inay lix boqolba ka noqoto mid inay lix boqol iyo labiyo tobankii ka noqoto soo garan maysi laakiin daylan wixii mid walba si gaara looguma samayn kare culamadu kaa ayay qabteen hal mid bay qabteen deetana kaas ayaad hadhow toole ku qiyaasanaysaa kuwii kalena halkaasaa markaa laga sii waday wa huwa alfun wa sitmiati ritlin bilbaqdaadiyi waa kun iyo lix boqol oo rodol buu ku yidhi rodolladii baqdaad rodollada baqdaadna waa adiga garanayo de horena waynu kutubtii hore waynu ku soo marnae halkii halkii rodol wuxuu u dhigmaa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo afar subuuc sida muctamadka ah qolaa waxay leedahay mena waa boqol iyo sideed iyo labaatanuun qolo kale waxay leedahay mena waa boqol iyo soddon ma kala foga boqol iyo soddon dirham ayuu la miisaan yahay iyo mayane boqol iyo iyo labaatan iyo buu la miisaan yahay iyo me boqol iyo siddeed iyo labaatan uun oo aan subuucyadu la socon ayuu la miisaayaa kaa muctamadkaa markaad soo qaadoo ka dhexe ah boqol iyo siddeed iyo labaatan iyo afar subuuc afarta subuucna waa zero lix iyo konton toddobiyo konton eber dhibic toddobiyo konton weeyaan afarta subuuc de waa toddoba oo loo qaybiye maaragtay eh, eh, hal toddoba loo qaybiyo afar lagu dhuftay wey afarta subuuc waa sidaa wixii toddoba loo qaybiye haddana afar lagu dhufto marka haddaad hal toddoba u qaybiso ood afarna kusii dhufato waxay kuu noqon doontaa eber dhibic iyo konton marka boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic toddobi iyo konton weeyaan rodolkii intaasaad ku dhufanaysaa markaa kun iyo lix boqol kun iyo lix boqol iyo waxaad isku dhufanaysaa boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic toddobiyo konton markaad intaa isku dhufato waxaa kuu soo baxaysa inta dirham ee uu noqonayo nisaabkii markaad intii dirham hesho haddana de ila iminka dirham lama isticmaale dirhamkani waa dirham wax lagu miisaamayey buu ahaayo de waana kii lacagtana lagu qiyaasayo lagu fadhiisinayey waxaad u baahan tahay inaad haddana de usii badasho garaamkii imika aynigu isticmaalayn marka halkii dirham wuxuu u dhigmaa isaguna laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan garaam ayuu halkii dirhamna noqonaya laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan intaasaad kusii dhufanaysaa inti waxaa kuu soo bixi doonta lix boqol koob toban dhibic sagaal iyo maarata noocaas waa lix boqol iyo labiyo tobankii kiilo wax yar baa ka dhiman sanaati marka lix boqol iyo labaiy toban kiilo ayaa halkaa kaaga soo baxaysa wuxuu shahu ka soo reebay labadan ila alaruza walcalas buu ku yidhi beriiska iyo calaska maya labadaasi mooyaane beriiska iyo calaskoo ka mida qamadiga qamadigu kamid yahayoo reer yamaneed ayaa si gaara u isticmaal jir waa markaa qamadi yamanta laga yaqaan reer sancaad cuni jireen qaarkood iminka way garan waayeenb calaskaa qamadiga ka midka ah iyo beriiska labadaasi iyaga galka lagama saaro ee iyagoo galkooda ku jiraa la days la deystaa haddii galka laga saaro waxbaa kasii noqonaya ma hagaagsanaanayaan waaa laga isweydiiso de inagu inaga bariiska bariiskeena galba kuma jire kiishash buu ku jiraa gal kale ay sheegayaan waa maxay beriiskeena shaqaa laga soo qabtay iminka beriiskani miyuu baxaya kana inagu hayna ma baxayo wabaa ama waa la yar kululeeyey ama shaqaa laga qabtay sidiisii maaha beriiskan inoo yimaadaa berii sidiisiiya maaha markaa sida culamada kutubtii o dhan waxaa ku qoran beriisku inuu ka mid yahay waxyaalaha marka la kaydinayo galkiisa lagu daayo marka imika waxaad moodaa in sanca la keenay beriiskiina galka lagaga saarayo aanu xumaanayna laakiin de waa la sanciyey shaqa laga qabtay laakiin sidiisa beriiska say culimmadu ku yaqaaneen wuxuu saasuu ahaayo galkiisaa lagu dayn jiray haddaba isaga galkii lagu daynaya haddii galkii ka saaro wuu xumaanaya ila wina mar qora imika lama wada cunayeen waa in galkii lagu daayay sekadiina in laga bixiyaa la doonaya inuu wixii sekagoys yahay saynu ku ogaanaa haddaynu intii un lix boqol iyo labiyo tobankii kiilo un xisaabino dee galkii baa la socdee eh? idan marka galka laga sifeeyo ayaa nisaabka la eegay culamadu tiina way isku hawleen markaasaa waxay soo saareen in xabadda beriiskaa ah iyo galkeedu ay isku miisaayiyiin oo is ceshanayaan deetna waa loo labanlaabaya soo lix boqol iyo lahayn u labanlaabunde kun iyo laba boqol iyo afar iyo labaatan baad uga dhigaysa beriiskii kuu soo go-ay kun iyo laba boqol iyo afar iyo labaatan ayuunbuu markaa noqonayaa nisaabka ugu dhufanaysaa casharatu awsuq ayaa isagu noqonaysaa maca isagoo markaa qalkiisiina uu la socdo qabadigaasaa loo isticmaala waa saas wuxuu yidhi watudamu samaratu alcaamil waaxidi bacduhaa ilaa bacdin fii watudabu waa la dumaya waa lagu daraya hamarat lcaami lwaaxid midhihii sanad qura kuu soo go-ay bacduhaa barhkeed baa lagu dari ilaa bacdin barhka kale fii ikmaali nisaab si nisaabka ay isu buuxiso dhowr bustaan baad leedahay dhowr wadan bay ku kala yaalaan wadankan maalan waxaa timirtiisibaa kuu bislaatay imsaa kaaga soo go laba wisqibaa kaaga soo go may badnayn boqoliyo labaatan saac baa kaaga soo go-ay waad iska isticmaasho waad iska cunto sakagoys maaha baa tiri wixii oo dhanba waad iskaga buraadsatay ilan sakagoys maaha saddex bilood kadib baa haddana tu kale oo carabaha kuugu taallay bustaan carabaha ku lahay ayaa isagana waxa kaaga soo go intii in leeg kiina waxaa tidhi marka isaguna waa maxay waa isaguna waa laba laba wisq waba sakagoys maaha oo tii horena ti horena laba beed labiyo laba de isku afar afar sakagoys maaha iyadiina waad buudsatayoo xabadkagamaa tegin laguma haysta ilaa hadda bustaan saddexaad baa isaguna kuu soo go-ay kolkaasu ama hal wisqi hal wisqi baaba kaaga soo baxay wax ka badan odhan maysid kana de waa horena waa baabeen waxba kama hayo kana saka ma gaarayo muxuu ahaaye sakagoys oo nisaab ma gaarayo odhan maysid sanadka dhan wixii kuu soo go-ay doonaba kaaga soo go waa lagu xisaabinaya waa laisuu kaa geenay isku tootalgaray waxoo dham deetan aakhirka waxaa laga yaabaa kii u dambeeyey in gebigiisiiba lagaa wada qaadaba de kolka ilan wixii hore soo cuntay baa sekadoodii lagaa doonaya halkanunbaa markaa shantii uu isqiba sekadeedii kan u dambeeyey hadduu de la isku wada nooc kan u dambeeyuunbaa lagu odhanayaa ka wada bixi wixii oo dham halkaasaad markaa ka bixinaysa kuwii hore ama isticmaal ama ha kuu yaallaan wa tudamu samarat lcaamil waaxid markaa waa labiyo toban bilood baad isku qabanaysa labiyo tobankaa bilood mawsimka sanadkaa wixii kuu soo go-ay waad isku wadadaraysa labiyo tobankaa bilood waa laisku qabanaya wixii soo go-a labiyo tobanka bilood ee kusii xigaan waxaa laga soo reebayaa halkaa haddii geed qurhi uu jeer kuu dhalo taa waxaa la yidhi de iyadu wixii looga bartay maay geedku hal mar buu sanadkii dhalaa hadduu mar labaad geedkii markii hore dhalay un mar labaad dana ilaahay kaaga keeno uu kuu dhalo sanad cusub oo kalea kaa la xisaabinaya bal oo isaga kan sanad kuwan sanadka lagu dari maayo wa fi zuruuci kuwaa garanayoo dee waa geedihii ka soo go-ayay dalagii la beerayay ka waran wa fi zuruuci arbacatu aqwaal afar qowl baa ku sugan zuruucdii ma laysku darayaa mise laysku dari maayo axaduhumaa midkood waxa weeye yudamu waa lagu dari zarcu lcaamil waaxid sanad qura dalagii soo go-ay ee isku jinsiga ahaa bacduhu ilaa bacdin waa laysku wada dari waxba la kala reebi maayo wthaani ka labaad yudamu waxaa laysku dari ma tafaqa ziraacatuhu waxa beeristiisu ay dhacday oo isku waafaqday fii faslin waaxidin xilli qura wixii xilli qura las ama dayr laysla beeray ama gu laysla beeray ama xagaa laysla beeray ayaa laysku xisaabaya laakiin wixii laba xilli la kala beeray ee midna xagaa la beeray midna dayr la beeray laysku xisaabi maayo sidaa qolaati qowl baa odhanaya afar qowl buu ku aqwaal dilgii waa shaafici afar qowl ma meeshan waa toban qowl afarba maahe meesha toban qowl baa ku jiro afartan uu isagu sheegi doonaba mid aan ahayn baynu muctamadkana ka dhigi doono wuxuu yihi whaaliu ka saddexaad yudamu waxaa la ysku dari matafaqa xasaaduhu soo goyntiis waxay isku raacdo fii faslin waaxidin xilli qura kii hore muxuu aha kii ka ka horreeyey beeristuu eegay goormaa la shiniyeeyey ama meesha la beeray ma xagaagii baa lagu riday firida meesha ma dayr baa wixii markaa dayrtii lagu wada ridayna si gaara ah la isugu xisaabi wixii xagaaga lagu wada ridayna si gaara ah loo xisaabi wixii guga lagu ridayna saasoo kale kanna wuxuu leeyahy xagga dambaa la eegayaayo wixii xilli isku mida soo wada goay ay hadday doonaan marka hore beerista hore haba ku kala horeeyaane ayaa la ysku xisaabi waraabicu ka afraad wuxuu leeyahay matafaqa ziraacatuhu wa xasaaduhu fii faslin waaxidin mayana waxaan ka eegeynaa waa in isku mar isku xillina la beeray isku xillina ay soo goeen oo markaa sanadka la eegi maaya xilliyadii baa la eegaya fusuushii sanadka ayaa la eegayaa buu kaasina leeyay sheekhu sheegay ku baa jiroo odhanaya yudamu matafaqa xasaaduhu fii sanad fii fasli halkii ahaydu halkaa ka labaad inalahaa yudamu ka saddexaad inalahaa yudamu matafaqa xasaaduhu fii faslin waaxidin soo kasta cadnama odhan fii faslin waaxid intuu ka bedelo fii sanatin undhe wixii sanad soo gu-ideedu ay ku kulantay sanad wixii isla soo go-ay sanad gudihii labiyo toban bilood wixii soo go-ay waa laysku xisaabi beeristu hadday doonto qaarkood haba ka horeeyaan labiyo tobankaa bilood oo sanadkii hore mid la beeray oo sanadkan dambe madaxa la soo galay markan dambe go iyo kii sanadkan la beeray ee sanadkan goay waa la ysku xisaabaya marka afartii san afartii xiliba si gaara loo la ysugu xisaabinayaa oo labayo tobankii bilood baa la ysku xisaabayaa oo weliba laga eegaya xagga soo gu xilli xilli loo xisaabin maayo buli kulli xaad baa jiroo le yudamu maa waqaca zarcuhu waxasaadu macan fii sanatin waaxida waa in sanad qura beerista iyo soo gu-idduba ay isla ahayd ayuu mid kale ku toddobaad wuxuu leeyahay mayana waxaynu eegi uun inay sanad ku kulmeen ama ag ama beerista ama xasaadka labada mid ahaani inuu sanadka soo gelay unbaa laga eegayaa inay labaduba ku wada kulmeen ka eegi mayno ama mid gaara ku kulmay keenan imika muctamedka aynu ka dhignay oo kii shanaad ahaa wuxuu eegayay soogoynta oo soogoyntii waa inay sanadkaa dhexdiisa ay ahayd ku toddobaad baa jiro ku sideedaad baa jiro ku sagaalaad baa jira qowl tobnaadna wuu jira kaatan isagoo mukharaj baa lay waxaan u malaynaya waa masaaisha ma eh, eh, madhabka ugu aqwaasha badan kuwa kale awjuh iyo waxbaa bata laakiin aqwaasha imaamku dhowr ma dhaafaan halkan laakiin toban qowloo midi mukharaj yahay oo tobankaba imaamkaale laleeyahay imaam shaafici raxmat ullaahi caleyh sagaal ka mida weliba waa mansuus midna waa mukharaj ayaa markaa meeshani ku jira marka ka muctamadkii waa kaasoo eh, waxaynu isla zakadu in sanad loo eego saasaa abwaabtii zakada kalabada lagu soo ogaa midhihiina wainagii nidhi waxaa laga eegaya xagga sanadka dee kana waa la mid ee waxaa laga eegaya isagana sanadkii baa loo eegaya hadaba sanadkii de beeristu sababtii ha ahaatee laakiin dee faa'iidadii maaha faa'iidadu waa soo goosashadii marka taa faa'iidada lala eegayaayo waktigii markaa istiqraarulwujuubkiina ku aadanoo waa in soo goyntii ay isku sanad tahay markaasaa markaa la ysku xisaabinaya wuxuu ihi wamaa suqiya bigayri mu'natin kamaai الsamaai wالsayxi wamaa yashrabu biاlcuruuqi yajibu fiihi اlcushru dabcan nisaabka de xadiidkii baa sheegay laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa waa xadiid mutafaq calayhi halkan wuxuu inoo sheegaya maxaa ka baxaya haddaba wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey bigayri mu'natin kalifaad la-aan mashaqo la-aan kamaa isamaa sida biyihii cirka wasayx iyo biyihii dhulka dul soconayey daadkii daadkuna da soo gel lakin daadku da inta dooxu marayaa waa waata meelaha qaar baa jira biyuhuna ay iska dul sabaynayaan dhulka markaa biyaha dulka iska dul so dhulka iska dul socda ama wabigu markuu fataho biyaha iska soo dhaqaaqa ee dhulka markaa dul yaaca ayaa sayx la yidhaahda sayx baa la yidhaahda markaa biyahaa sayx dhulka iska dul soconaya wixii lagu waraabiyey iyo wamaa yashrabu bilcuruuqi kii xididkiisa ku cabbayey adigu aanad howlgelinin waxaasoo dhan yejibu fiihi lcushru boqolkiiba toban cushru waa maa ushur wax wey waa tobankiiba hal tobankiiba hal iyo waa isku midun boqolkiiba toban tobankiiba hal tila boqolkiiba toban waa isku mid labaatankiiba laba soddonkiiba saddex afartankii afar waa saas markaa boqolkiiba toban ayaa ka baxay cushri baa la ydhaha wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey bimu'natin kalifaad iyo hawl hawl wixii lagu waraabiyey ka nawaadixi sida dhaamkii oo kale kii loo soo dhaabinayo iyo wa dawaaliduna waa daaliyadiio waa cajaladii neefka lagu wareejinay ee ceelka biyaha lagaga soo saaray yajibu fiihi nisfu lcushri kuwaa iyagana waxaa ku waajibayaa inta barhkii cushriga barhkii oo tobankiiba hal barhkiibaa ka baxay markaa boqolkiiba shan bay noqonaysa boqolkiiba shan bay noqonaysa labaatankiiba hal wey nisfulcushri haddii la yidhaahdo waa labaatankiiba hal waa hal loo qaybiyey labaatan cushrigu waa maxay cushrigu waa hal loo qaybiyey toban oo macnaheedu yahay kiiba hal nisfulcushrina waa hal loo qaybiyey labaatan oo macnaheedu noqonayo labaatankiiba hal labaatankiiba hal baa ka baxaya markaa boqolkii maxaa ka baxaya shan qofkii boqol kiilo boqol kiishu soo go-een boqol kiish boqol kiilo odhan mayna boqol kiilo sakagoysba noqon maayaan boqol kiish qofki u soo go-een maxaa ka baxaya shan kiish haddii uu ku waraabiyey tacab haddii bilaa tacab ay tahayna toban kiish baa ka baxaya boqolkii kiish iyadana xadiidkii saxiixaynka ku jiray baa dee u daliila fii ma saqat الsamaau wاlcuyuun aw kaana caariyan alcushur baa ku waajibay caariguna waa kaa xididka la dhacsanaya wa fii ma suqya biالnadxi niصfu اlcushri wa fii ma suqya bisaaniyatin iyadana saaniyaduna iyaduna waa xoolaha lagu soo dhaaminayo fain suqiya haddii lagu waraabiyo nisfuhu barhkii bihaadaa kan yani mashaqada leh wa nisfuhu dhuskiina lagu waraabiyey bidaaka ka kale wajaba fiihi waxaa ka waajibi halaaثatu arbaaci اlcushri cushrigii afartiisa rubuc saddex ka mida cushrigii oo afar loo qaybiyey saddex meeloodoo ka mida wey waa maxay waxaani wuxuu u baahnaa lix bilood buu baahnaa in la waraabiyo lixdii bilood saddex biloodoo kamida waad usoo dhaaminaysay saddex biloodoo kamidana roobkaa waraabinaya waa nus iyo nus sawma nusna waad usoo dhaamaysa muddadaa la eegaya muddada maarata waxaan u baahna markaa saddex bilood oo kamida waad soo dhaaminay sadex bilood oo kamidana cirkaa waraabinayey dee waxaa lagu leeyahay markaa labadiiba udhaxeeya markaa boqol kiiba shan buu ahaa kii aad ku tacabtay kii aanad ku tacbinna boqolkiiba toban buu ahaa kani labadiiba udhexeeya toddobiya bar boqolkiiba weyn rubuculcushriga laguu sheegaya waa inta saddexda rubuculcushri kolka rubuculcushri lagu yidhaahdo rubuculcushri waa afartankiiba hal buu noqonaya afartankiiba hal markaa saddex marka lagu yidhina afartankiiba saddex soo arki maysi afartankiiba saddex buu noqonaya deetana siddeetankii lix baa ka baxay labaatankiina hal iyo bar baa ka baxay afartanki sadde baa ka baxay sooma afartankii saddex saddex baa ka baxay siddeetankii maxaa ka baxaya markaa lix labaatanka soo hadhayna markaad boqolkiiba doonaysa ka baxaysa dee markay afartankii saddex tahay waa hal iyo bar sooma isku darinta toddobiyo bar buy si kale u dhigtana dee cushrigii wuxuu ahaa boqolkiiba toban buu ahaa nisfulcushriguna boqolkiiba shan buu ahaa kana labadiibuu udhexeeya marka waa toddobiyo bar buy wain suqiya biaxadihima haddii midkood lagu waraabiyo aara oo isagu uu bato fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yuctabaru fiihi waxa laga eegi xukmu اlakari xaggu u bato wahaaniinka kalena wuxuu leeyahay yajibu bilqisti mayane waa laysku jarjari oo waa laysku xisaabin wain juhil haddii la garanba waayo jucila nisfayni lawn baa loo kala qaybin wayajibu waxa ka waajibi fii maa zaada wixii intaa ka bata nisaabka wixii ka bata cala nisaabi nisaabka wixii ka bata bixisaabi wuxuu yihi wain suqiya biaxadihima akar marka imika waxaanu nidhi saddex biloodna waxaa lagu waraabinayey dhaam saddex biloodna cirkaa waraabin lakin haday kala badan ka waran shan bilood baa waxaa waraabinayey roobka bishii u dambeysay ayaa roobkii la waa markaasa usoo dhaamisa maxaa la yeelaya qowl wuxuu leeyahay laba qowlba qowl wuxuu leeyahy aggaa u badan yahy wixii lama xisaabin karo waa lagu daalayahay xagguu u batay un isu raaci taasaa sahlan qawlna wuxuu leeya meesha cadaalad laga tegi maayo nin kani tacab baa ka baxay bilba ha noqde mar hadduu tacab ka baxay inaan idhaahno un xagga ah laysu wada raaciyo cadaalad maaha sidoo kale haddii shan bilood uu ninkani ku tacabsanaa bilna uu roobku u waraabinayey iyadana hadii la yidhaahdo ha laga dhigo un wuxuu ku wada tabcay masaakiintii halkaa waxbaa ku seegi waayo roobkaa u waraabiyeyba wax ku lahayn iyaga laftooda marka si cadaaladii loo ilaaliyo oo aan midna wixiisa loo seejinin saasaad samaynaysaa sow lix bilood ma ahayn haa shan bilood isagaa warakuhalkana sanay ahayd sow maa intaasubaad isugu qaybin markaa laba qaaba waa loo dhigi karaayo in la yidhaahdo beertaadii lix meelood u qaybi wixii kuu soo gacay lix meelood u qaybi deetana shan meelood oo kamida nisful cushri ka bixi meesha soo hadhayna ushri ka bixi taasaa idin sahlan baan u malayn beertii un inta la eega muddadii sow lix bilood may ahayn lixdii bilood shan biloodeedaa dhaaminayay billa waa sidani lix meelood baa meesha loo qaybinaya wey shan ka mid ah ku waajibaya meesha soo hadhayna cushri baa ka waajibaya saa u xisaabsan karta laakiin fuqahadu dee maarata xisaabtana ku baasaayeen baasha aad bay u yaqaaneen iyagu wixiiba hal mar bay isku tooltalgaraynayaanoo intay isuukaa dhuftaan bay ku odhanayaan intaa ayaa ka baxaysa tafaasiir baad kaheleysaa shuruuxda iyagoo kale haddii sidaa ay tahay oo ulusayn iyo ulus taa hadday noqoto intaasaa ka baxaysa hadday taa kale noqoto saasaa ka baxaysa oo markaa xaggaa ay ka marayaan in juhila mumkin haddii la kala garanba waayo wallahi waktina waan u dhaaminay waktina roobkaa waraabi haaya imisiy intay kala ahayd muddada noo kala sheeg waxba kala garan maayo laakiin ina waktina dhaaminayun baan garanaya laakiin inta bilood ay ahayd ma garanayo haddii sidaa nusiyo nus baa laga dhigayaabal waayo dhinac loo badiyo da la garan maayo maadaan dhinac loo badiyo la garanaynin isku mid baa laga dhigaya saasaa cadaalada u dhow wayajibu fi ma zaada cala nisaabi bixisaabihi kana wuxuu ku leeyahay dee markaynu lix iyo laba iyo toban baa sakagoyskiisii yahay waqasma imanayaayo haddana ma odhanaynaa kaaka halkee kusii xigta m waqasmeeshan ma jiro wax saamixii ma jiro lix iyo saddex iyo toban kiilo hadday kuu noqoto kiiloogaa siyaadadaa intiisii waa laguu leey lix boqol iyo afar iyo waa saasoo kale wixii soo kordhae siyaada meel saamaxaad gashaa ma jirta waxna waa boqolkiiba intaas boqolkiiba kiiba intaa mar haduu yahay inta yaree soo korodhaaba dee way leedahay nisbadii bay leedaho iyadana intii ayuunbaa ka go-aysa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah alam